سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصي ونفس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ثم ما بعد ولا ليال خطبتين waxay ka warramaysay xumaanta iyo ceebta iyo dhibaatada ay leedahay bahasha la yidhaahdo sinadu cudurrada bulshooyinka ku dhacee ku habsada ayay ka mid tahay sinadu ama macaasida iyo dunuubta waaweyn ee loo yaqaano kabaa'irta waa min kabaa'ir dunuub sidaynu aayadaha ku arki doonana liiska dilka iyo gaalnimada halkaasuu ilaahay ku daray casrigan aynu joogno waa casri la xayeysiiye xumaantay sinadu ka mid tahay alaabtan wax lagu baahiyo dhallinyaradu aada u eegaana waxay ka mid tahay waxyaabahay gaaladu uga faa'iidaystaan muslimku wuu ka faa'iidaysanayaa laakiin iyaga hadafkoodu waxa weeye in sharka iyo xumaanta iyo fasaadkooda lagu baahiyo oo inta laga faa'iidaysanaya in ka badan dadka lagu dhibaateeyo sidaa daraaddeed arrintaasi aad bay usii kordhaysaa sinadu damiirkii baa dadka ka xumaanaya dadkiiba usii dhib yaraanaysaa da-yartibaa ku halaagsamaysa sidaa daraaddeed in la baraarujiyo aada la ysugu celceliyo laga feejignaado foolxumada ah waajib wey qur-aankeenna kariimkaa ilaahay meelo badan buu kaga hadlay ilaa lix aayadood baa ilaahay kaga digay subxaana wa tacaala axaadiida rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa sagaal iyo soddon xadiid ayaa uu kaga hadlay sinada iyo ceebaheeda iyo natiijooyinkeeda xunxun aahaarta ama hadallada had iyo jeer xikmadda ah ee culimadii saalixiintahay asxaabta laga soo warinayana aad bay u badan sinada waxaa la yidhaahdaa wad-u ah min gayri caqdin sharciy ruux dumarahoo loo galmoodo iyada oo guur xalaali jiray ibnu qayim raximah ullah oo culimada ka mida ka hadashay waxa uu leeyahay ashirku wazina waluud waliwaata sama allahu subxaanahu wa tacaala ashirka wazina walliwaata binnajaasati walkhubhi fi kitaabihi tacaala saddex shay oo dembiyada waaweyn ka mid ah ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin nijaas iyo wasakh saddexdaas waa maxay waa gaalnimada iyo sinada iyo qof xagga dambe laga maro dunuubta kale saddexdaas ma laha saddexdaasaa tilmaantaa leh ilaahay baa wuxuu uhi innama almushrikuuna najas gaaladu waa nijaas marka shirkiga iyo gaalnimada ayaa nijaasta wata mar kale ilaahay waxa uu tilmaamay waxaan la idhaahdo camalu qowmi luut ama qof xaggiisa dambe wax laga dayo markuu ilaahay ka hadlaya waxau uhi wanajaynaahu min alqaryati alatii kaana tacmalu alkhabaaif nebi luud waxaan ka badbaadiyey qoladii magaalada deganayd saduum la odhan jirae khabaa'ifka samayn jiray waxyaabaha wasakhda ee qurunka ah alkhabiihaatu lilkhabiiiina waalkhabiihuuna lilkhabiihaat ragga iyo dumarka sinadii iyo xaaraanta samaynaya wuxuu ku sifeeyey ilahay inay yihiin dad xunxuna wasakha ibnu xajar raximah llah waxa uu leeyahay waxaan sinada la yidhaahdaa waa maraati mutafaawita way sii kala xunti waxa uu leeyahay fa huwa biajnabiyatin laa zawja laha cadiim ruux dumarahoo nin qabin inuu qof ka sinaystaa waa dembi weyn wa acdamu biajnabiyatin laha zawj waxa ka sii xun ruux dumara oo xaasa inuu qof ka sinaysto ceebtaasina baryaha dambe way sii badanaysa aakhiru zamaanka wa acdamu biajnabiyatin wa acdamu minhu bimaxram midhka ka sii dananiba waxa weeye qof aan gayaan ahayn oo maxramkiisa ah oo xumaan uu ku sameeya taana shaqada gaalada hadda weeye oo dhaqankaas inay maxaarimtoodu kala sinaystaan dadkaan iskeyna walaalaha iyo waxaas wax iska caadiya way agtooda marka sidaasee usii kala fool xuntay buu leeyay markuu nusuusta eega sheekhaas wazina lbikri aqbaxu min zina wazina hayibi aqbaxu min zina albikr bidaliili ikhtilaafi xaddihima qofka xaaska hore soo maray oo sinaystana wuu kasii foolxun yahay ka dhallinyarada ah waayo xeer ciqaaboodkoodaaba si kale adagoo midna dee boqol jeedal baa lagu dhufanayay sanadna waa la mastaafurinayay midna waaba la dilayaba wa zina shaykhi likamaali caqlihi aqbaxu min zina shaab qofka da-da weyn oo isaguna ceebtan ku ruqaansado ku dhaqaaqa wuu kasii foolxun yahay ka dhallinyarada ah wa shaykhu zaani markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka warramaya maalinta qiyaamaha kuwaani lahay eegayna ceebta weyn lahaa oday sinaystoo sharmuuda oo sinaysanaya ayuu ku daray wa zina alxuri walcaalimi likamaalihina aqbaxu min zina alcabdi waaljaahi qofkii cilmiga lahaa iyo qofkii xorta ahaa hadday sinaystaan ay sinada ku dhacaanna way kasii foolxun yihiin qofka addoonka ah iyo qofka jaahilka ah cumaan ibnu cafaan allaha ka raali noqdo iyada oo gaadh laga hayo waktigii la dilayay ee fitnadu kacday oo kacdoon jiroo lagu xoonsan yahay ayaa dadkiibuu iska abhinayaa wuu iska joojinayaa si aanay dembi ugu gelin oonay ugu dhagaroonin markaasaa wuxuu tirinayaa waxyaabihii waaweynaa ee wanaagga ahaa uu sameeyey ilaahay agtiisa wajriga kaga doonayo wallaahi ma ankartu llaha mundu caraftu walaa zanaytu fii jaahiliyatin walaa fi lislaam walaqad taraktuhu fi ljaahiliyati takaruma wa fi lislaami tacafufa wamaa qataltu nafsan tastaxiluuna biha qatl waxa uu leeyahay intii aan ilaahay garteen muslim noqday marnaba ilaahay kamaan gaaloobin islaamnimadii aan islaamaan ku taagnay mana sinaysanin islaamka ka hor iyo islaamka dhexdiisa midnaba intii jaahiliyada ee islaamka ka horreysay waxaan sinada uga tegay sharafan oo raadinaya markii aan islaamka noqdayna waxaan uga tegay mutacafif anigoo ilaahay daraaddii u dhowrso maanta haddii ay dili lahaydeenna nafaan dilayna weligeed ma jirto oo dhiiggayga lagu xalaashado waan iska kaydaaya marka liiskii wuxuu kusoo daray inuunan sinaysaninoo uu yahay qof mutacafif oo dhowrsoon si uu tilmaamo inay tahay wixii qofka dilkiisa lagu xalaashanayay mar kale mar ummadda wacdiyayo cuhmaan ibnu cafaan alkhaliifatu raashida raximah radia allaahu canhu waxa uu lahaa laa tukalifu lama gayra dati suncati lkasb fainakum mataa kallaftumuuha bikasbin kasabat bifarjiha addoonta aan xirfad lahayn soo shaqee ha odhanina oo dakhli la kaalay mar haddii aanay xirfad yaqaan ahayn oo waxba aanay garanayn ku soo shaqayso haddaad ku kaliftaan oo tidhaahdaan wax la kaalay ile addoommaa waxaa la odhan jiray shaqo tago xoolo la kaalay iyadoon waxba garanaynin dee waxay xubinkeeda taranka iidhin doontaa sinay ku dhici marka ha kalifina buu lahaa wala saqiir ilmaha yarna waxaa la kaalay ha odhanina adduun ha soo shaqeeya ha odhanina adduun la kaalay ilmaha yar yaan la odhan lagu kalifin fa innahu idan yasra wax kala qaban maayo wuu soo xadi doonaa dhowrsoonaada buu lahaa si a ehelkiinu ay u dhowrsoonaadaan markuu waaninaya cuhmaan ibnu cafaan mar walba dadka wuxuu ugu darayay inay ka dhowrsoonaadaan xaaraanta sinada la idhaah abu hureyra wuxuu lahaa radia allaahu canh man zanaa aw shariba alkhamra nazacahu allahu min aliimaan kamaa yanzicu linsaanu lqamiis min ra'si qofku hadduu khamriga cabo ama sinaysto ilaahay iimaanku ka siibaa sida uu qofku qamiiskiisa isaga siiboo kale saasaa ilaahay iimaanka uga siibaa iimaanku ma istaahilo oo kuma habboona dunuubta waaweyne noocaas oo kale ah qof walaaqaya inuu ku jiro shayga zinada la yidhaahdaa bay culimmadu yidhaahdeen azinaa yaslibu zani axsana alasmaa magacyada wanaagsan buu ayuu ka saaraa oo uu ka tirtiraa qofka sameeya alcafiif walbaaru walamiin magacyada qofkani waa qof cafiifa oo dhowrsoon baari oo samafalaa aaminahoo la aamini karo markaa magacyada loo bixinaya waxa weeye alfaajiru alfaasiqu zani alkhaai magacyadaasuu la baxayaa musiibada uu leeyahay daraaddii kol haddii waxaa lagu shaahabiday waxaa isweydiin le qofka bani aadamka ah maxaa loogu abuuray baahidan jinsiga ah ee labki iyo dhadigu ay isu baahan yihiin xikmad ilaahay baa ku jirto rabbi wuxuu doonayaa bani aadamku inay adduunyada ku farcamaan haddii aan rag iyo dumar kulmin awlaadima soo baxdeen aadanba halkaasu ku goblami lahaa ugu horreysay laakiin taranku meesha uu ka imanayaa waxa weeye kulanka ay kulmayaan ragga iyo dumarku waxay isweydiin lahaa daba ha kulmeene saddex arrimood mid un bay noqon lahay laba islaamku uu xaaraantinimeeyey midna uu sugay mide waxa weeye guurka xalaasha ah ee si sharciya ah oo qoys la dhisayo oo labadii qof mustaqbal weyn ay wada qaadanayaan oo heshiis adagoo markhaati looye la wada saxeexaya kaasi waa mid kaa islaamku uu sugay labana wuu diidayo in la idhaahdo yudlaq lahu lcanaan hoggaanka ha loo sii daayo rag iyo dumarku ay isu galmoodaan sida xoolaha kalmadaahib libaaxiya waa casrigan siday gaaladu u dhaqmaan dhaqmaanbe ragguna waa xor dumarkuna waa xor qof waliba kuu u tegayo ee u galmoonayo taa islaamku u xaaraantinimeeyey waana sida ay dumarku ku dayacmaan caruurta aan aabbaha lahayna ay ku dayacmaan arrinta saddexaad waxa weeye islaamku uu diiday alkabt karuhbaaniya nimanka suufiyaashii siday sameeyeenoo in la idhaahdo qofku galmo ma samayn karo ragguna galmo ma samayn karaan dumarkuna galmo ma samayn karaan marka waxay maqalaa boob boobabka iyo soorooyinka iyo ragga iyo dumarka kaniisadda jooga ee wadaadada ah kiristanka inay yidhaahdeen annagu waanu ka saahidnay baabkaa ah, oo ragguna uma baahnaa dumar dumarkuna rag uma baahnaa waxaa hamadda la laydhaa waanu iska xidhnay taasina waxa weeyaan wax beenahoo aan soconaynine marka dambe xaaraan bay ku dhacaan iyo inay yar buu u tegay iyo ilmo yar buu xaday waxaasaynu maqallaa ilaan arri aan dabiici ahayn bay ku dhaqaaqeen marka labadaana islaamku uu xaaraantinimeeyo maanta labada suuqa loo sameeyaa ta guurka sharcigana wuu dhiirigeliyay shayga la yidhaahdo sinada in la xaaraantinimeeyey islaamkeenna qura maaha diinaha samaawiga oo dhan dhexdeeda sinadu xaaraan bay ku ahay islaamku markuu sinada xaaraantinimeeyey kadalik xaram alwasaa'il almufdiyatu ilayha wuxuu xaaraantinimeeyey wado kasta oo sinada gaadhsiin karta balaayadu ka hortag bay leedaha ka dabatag male marka wadooyinkii sinada gaadhsiinayay baa dhagax lagu awdoo la xidhay waddooyinkaa waxaa ka mida taxriimu nadari ila alcawraat aw alkhulwatu biاlajnabiya ruuxii dumarka ahayd oo lala gooni noqdo in nin iyo gabadhi ay isku gooni noqdaan aan markaa maxram isu hayn shareecadeennu way xaaraantinimaysay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa ui laa yakhluwanna rajulun bimra'a nin gabadhi la gooni noqon hadduu meel ay isku gooni noqdaan guri gaari isla cidlaystaanna ka saddexaad waa shaydaanka shaydaan meeluu soo galayna waa la yaqaana balaayada ka imanaysa annadaru ila aljinsi alaakhar waxyaabaha uu islaamku xaaraantinimeeyey markuu lahaa yihi walaa taqrabu zinaa waxaa ka mid a in labada qof ay is eegaan eegmadii xaaraan tahay laba qof oo kale ajnabiya ah. wax la fududaysan karana maaha waa sababo keeni kara in labada qof ay isku xidhmaan nin baa wuxuu ihi nadratun faibtisaamatun fasalaamu fakalaamun famawcidun faliqaau marka hore labada qof nadra way seegayaan fabtisaama way isu dhoolla caddaynayaan fa salaamun markaasay isbariidinayaan fa kalaamun way wada hadlayaan fa mawcidun way ballamayaan fa liqaau markaasay kulmayaanoo kulankiina xaaran baa ka dhalanaysa marka eegmadu inkaaraha soo jiido weeye sinada islaamkeennu wuxuu xaaraantinimeeye waxa loo yaqaano annadaru ila alcawraat in cawrada la eego rag iyo dumar dhex martay iska daa laakiin dumarkuna inay dumar kale cawradooda eegaan ragguna ragga kale cawradiisa inuu eego xadiidkii muslima saxiixa buu nebigu ku xaaraantinimeeyey calayhi salaatu wasalaam si aan sinada loo gaadhin oo looga hortago waddooyinkeedana loo xidho islaamku wuxuu xarama tabaruj isqaawintu xaaraantinimeeyey inay dumarkii isqaawiyaan ay bannaanka u baxaan iyagoo udgoon marsanaya waa sababaha keena sinada oo ragga ajaanibtaa sidaa ay ku dhex maraan ilaahay baa yidhi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati lula islaamku sinada wuu xaaraantinimeeye wactabarahaa jariimatan qaanuuniya wuxuu ka dhigay dembi qofku markuu ku dhaco ciqaab leh ciqaabteedana de waynu garanaynaao waaba saddexdii siyooda qofka loo dilaya mid ka mida weliba sida ugu adag loo dilaya dhagaxa dhagax lagu dilay qofku markuu xaas hore soo maro xikmadaha loo xaaraantinimeeye sinada maxay waayo wax waloo sharcigu inoo diidaba xikmadaa ku jira ama aynu fahamna amayaynaan fahmi caqligeennu marna uu kasaa marna ma kaso xigmadaha waxaa ka mid a annahu yufsidu nidaama albayt wa yucaridu alwlaad lilinxiraaf waljariima waxyaabaha had iyo jeer guriga baabi'iya ubadkana bannaanka dhiga ayay ka mid tahay sinadu oo dadka la sinaysta aqal ma dhisaan waa la kala muraadsadaa muraadkaa ah xun la kala qaato waa lasdhaafwaa la isdhaafay caruurta meeshaa ka dhalataana bannaanka yaallaan aabbo ma laha cidi ku abtirsadana ma laha cuqdad baa ku dhacayso mujtamaca iyo waalidkii dhalayba cuqdad buu u ilmaha yare halkaa ka soo baxa xigmadaha loo diiday waxaa ka mid a diyaacu nnasabi wa tamliiku lamwaali ligayri arbaabiha cinda atawaaruf abtirsiimadiina way lumaysaa oo waxaa laga yaabaa qof aanu dhalin in la yidhaahdo waa waladkaa sida soomaalidu marar badan ay caadaystaan dadka qaarkood intay wiilkiiyo gabadhu xumaantaas sameeyaan baa la yidhahdaa isku astura aad bay isaga badan tahay waa dhaqan aada u foolxun isku astura marka la yidhaahdo ee ninkii gabadhii loo meheriyo isagiyo iyadiyo owr leh ilmaha halkaa ka dhashee waladusinaha ah ee aan meherka ku dhalanin waxay u yaqaanaan meherka horraysiis baa la ydhaha caruurtiisa ka u weyn buu ka mid yahay curadka ah sidaasuu wax ku dhaxlaa cidduu ku abtirsadayna ma dhalin dhaxalkaa ah uu qaatayna xaquma leh ee dad kale xoolahood buu qaatay wa fiihi taqriirun bizawj liannahu yaquumu bitarbiyati ayri ayri waladi aabbihii aan dhalinna waa loo qariyo ruuxan dumarkii waa u qaris wuxuu ku hawshoonayaa u masruufayaa u ku tabcayaa cid aanu dhalin walow bihiisaba aado liannahu waxaan jirin meher sharciya waxaa had iyo jeer xigmadaha loo xaaraantinimeeyey sinada ka mida yusabib fi intishaar alamraadi alkhatiira cudurada khatarta badan waa sababaha ay ku faafaan sinadu di waynu ogsoonnahayo hadday aidis tahay iyo jabti iyo xabad iyo balaayadaasoo dhan cudurradaa khatarta ah waxaa laga qaadaa waxa la yidhaahdo galmada xaaraanta ah gaaladu way qirayaan iyaga iyo nacamlayaashoodu laakiin kondhamka gashada bay ka odhanayaan baktiga ma cuno ee fuudkiisaan cabbaawiy waxba sinadii xaaraan maahabay bay ku leeyihiin laakiin aidiska xune aidiska si ay isaga ilaalisaan kondhamka gashada oo xubnaha taranka kala ilaashada xaaraantiibaa dhinacaa la yska taagay waxaa la xikmadaha loo xaaraantinimeeye ka mida huwa axadu asbaabi jariimati alqatl waa sababaha u badan ee keena dilka waxaa laga yaabaa ruuxa dumarkii marka hore inay ku dhacdo sino xaaraana kadibna markay uuraysato ayay sonaysaa iyo ceeboobin oo lagu aan lagu ogaanin dhakhtarkiiba u tegaysaa boosh buu ku booshan buu ku samaynaya waa kasoo tuuraya ama ijhaal taasoo qalaba dee inuu dhakhtarku sameeyana ma samayn karo waa xaaraan weyn inay ilmihii disho iyo inay iyadii is disho iyo kii ku dafiree ku diiday inay disho saddexduba suuragal waxaa kaloo suuragala inuu kii xumaantan ku sameeyey sida marar badan dhacday uu is idhaahda iyay ku sheeginoo uu iyadiiba dilo waxaa kaloo suuragala reerkoodu inu iyada dilo carabtu waxa yaqaanaan qatlu sharaf dilka sharafta ah naag baa magaceennii xumaynaysaa uuraysatae oo reerkeenna sheeganaysa kow aan kaga sii nabaalayaa qaar baan dowladuhuba la hadli karinba iyadii baa la dilaya waxa suuragal reerkoodu iyada inay kii ka sidaystay dilaan qabaa'il baaba isku dilaba intoodina la uureeyo waar ku qaata iyo kuma qaadanayna dagaal baaba ka bilaabmaba marka sababaha ugu badana dilka keena waa xaaraantaa sinada la yidhaahdo sinadu waxa weeyaan ina zinaa calaaqatun shaytaaniyatun wa camaliyatu xayawaaniya waa dariiqaadii aada u foolxuno shaydaanku waddooyinku xayeysiiye weeye waana habka xayawaanka iyo xooluhu wada dhaqmaane insaan xurma leh arrintaa kuma dhaqmo marka walaalayaal iyaynaan sahashanin waxyaabaha wadooyinka ah ee sinada had iyo jeer sahli karaya waxaa laga yaabaa in ikhtilaadkii la sahashado dhexgalkii rag iyo dumarku isdhexgalayeen oo meeshii la goonin noqon waxaynu arkaynaa imika dad badan oo dhallinyaro ah oo baabuur yara intay kaxaystaan wakhtiyada barwaaqada magaalada koonayaasheeda iska fadhfadhiya casarkii iyo habeenkii oo lagu odhanaya way iska caweynayaan way isasawirayaan way qayilayaan waa inama yar iyo habla yar marka hadii waalidku sidaa ku daayo dowladduna ay ku dayso balaaya halkaa ka soo baxaysa qisooyinka ama facebook ka yimi ama waxyaabaha lagu wada xidhiidha atawaasul alijtimaaci ka yimie sina uun ka farcmay aad bay u badan yihin su lagu soo weydiinayo gabadi ku weydiinaysa odhanaysa sheekh sinaan ku dhacay maxaa sabab u ah ninkaasaanu facebook ka wada xidhiidhnay whatsappkaanu ka wada xidhiidhnay markaasuu ihi isu soo kay sawir sawir baa halkaasaa la yska arkayaa oo ilaa xubnihii taranka la sawiraya labadii qof way ballamayaan markay hamadii ku kacdana khalaas marka waxaa loo baahan yahy wacyigelin aad u badan wixii lama hakin karo oo aad buu u farabaxay laakiin tawciyo badan iyo in daayarta aada looga waaniyo oo waxaan khatartiisa loo sheego oo qofkii lagu rabeeyaaba aada iyo aad u muhiim ah oo waajibka inaga saaran uuya haddaynu nahay dadka acyaanta iyo culimada iyo waalidka allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaila baila warsuqna ijtinaaba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكشف كرباتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والعفاف والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فريدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء